almubasa calaa ahaara khufeynka in la labisto almulbasaa calaa ahaara dahaara lagu labisto oo marka aad gashanayso waa inaad daahir dahaara kaamila inaad qabsanaan maxaa laga wadaa waa inaad intaad weyse qaadato markaad weysadaada dhamayso kadib inaad gelisid waa haddaadan ku gelinin markii hore dahaaro kaamil ah ma masixi kartid iska jira masaaisha almasx cala lkufeyn warkiisu aada u badan yahay waa inaad dahaaro ku gelisid dahaaro ku gelisid waa maxay waa inaad markaad wayse qaadatid wayse qaadka inta samaysid haddii lugtaadii midig markaad dhaqdo aada gelisid ufiirso suurada masaladan lugtaadii midigaad dhaqday qufaa gelisay tii bidixaad dhaqday qufaa gelisay dahaaro kaamila ma ku gashatay ma la dhihi karaa inaa ku gashatay ma la dhihi kara nacam sababta waa maxay qufkaagii koowaad markaad gelinaysay waxaara kaamila ma aadan ku joogin adiga itiqaadkaagii ma dhamaystirnay soo maha lugtaadii midig markaa dhaqan aad gelisay sii bidix waa kuu dhinay daahir ma aadan ahayn kaamil ancam ah, waxaara kaamila ma aadan ahayn looma baahno marka markaad ay dhan weyse qaadato kadib inaad lugaa gelisaa la rabaa waan yulbasaa calaa dahaarati waxaa kaloo laga rabaa marka eh, an yakuna cala lmudda kitaabkan oo kale ah bulugulmaraamka oo kale oo muxararka almuxarar la yidhaha laba mujalad shan mujaladana waa jiraa muddada loogu talagalay ninka muqiimka waa maalin iyo habeen afar labaatan saac ninka musaafirkana waa saddex maalmood iyo saddex habeen muddada hadday dhamaato u dhamaatay almasu cala lxuseyn waratan shardiga kaloo lagu daro isaga ah marka waa inuunan jeexnayn iyo waa in biyo uu celi karaa iyo ama tataabuc tataabuculmashi inuu socodka waa inuu suurogeli kara iyo waxyaalahaas oo dhan awalba almasxu cala lkufeyn ruksaa loogu talagalay haddii shuruudaha aan soo aroorin laga badiyo asagii waaba shido keenaya marka ma in boqol shan shuruudoo kale laska isticmaalo isticmaala culimada abu sawr iyo rag badan oo culimada kamidana qofku xataa soo dilaacsanaa la masixi karaa leana nebigu waxau dhaha kufeynka in la masaxdau sheegay madhayn hadduu dilaacsan yahay iyo haddaynan dilaacnayn ma kala qaadin ninkii kala qaado fa caleyhi dil wa in biyo lagu shubaa maa daliilka in la dhaho biyaha inuu celi karo daliil maxaa daliilsaasoo kale ra-yi iska maxdii marka shuruudahan unbaada nusuus kusoo aroortay kufkii marka muddatulmasxi goormay ku bilaabanaysa ninkii kuf u labistay muddadu goormay u bilaabanaysa waxay u bilaabanaysaa sida raajixa marka ugu horeysa oo masaxdo ayay ka bilaabanaysa marka ugu horeysa oo masaxdo afar iyo labaatan sac kasoo wareegto oo muqiim yahay waa dhamaaday waa inuu bixiyaa qofkaas oo weyse qaad markaa hadii weysada ay ka jabto oo markaas si kaamil haddana u weysaystaa hadduu musaafir yahan saddex maalmood iyo saddexdeen oo ka bilaabanayso masixitaanka ugu horeeya khilaafkan faa-iidada uu leeyaha maxay culamada gobol waxay leeyiin marka ugu horeyso weysada ay ka jabto markay weysada ka ay bilaabanay muddada maxaa farqi udhexeeya labadaas qol waxaa udhexayso bil misaal aniga laba sac saake marka ahayd ayaan wayse qaatay laba sac saake marka ahayd aan wayse qaatay khufeynkiiyaan gashtay waysadii waxay iga jabtay saddex saac hal saac kadib waysada baa iga jabtay laakiin ma wayse qaadanin duhurkii markii uu soo dhawaaday ayaa wayse qaatay khufkian waa masaxday khufkeygii ninka dhahaayo marka culamada odhanayso almasxu cala alkhufeyn muddadiisu waxay ku bilaabataa marka ugu horeeyaad masaxdo muddadii gooraba iga ekaanay marka beri duhurkii marka la gaaro ilaa afar laatan sac markaasay tahay maogtahay beri marka la gaaro duhurkii waktigii aan masaxay oo kale markii la gaaro nacam ma fiirinayn waktigay weysada iga jartay jarteen nacam goormaan ugu horeyso aan masaxay duhurka maanta beri duhurkii markay tahay muddadii dhamaanaysaa ninkii yiri waxay ka bilaabeen muddada marka ay weysada kaa jabto hadday weysadii saddex saac subaxnimo uga jabtay masxi daraw ugu ekaana saddex saac beri marka la gaaro nacam marka saacadaha udhaxeeya laga weyso uma jeedi nacam ayb waxa raajixana waa masaxa ah, raajixa masaxa ugu horeyso ayaa raajixa lianna waxaa la hayaa waxaa la cumar bnu khadaab radi allahu canhu ayaa saas laga hayaa nacam masaxuu xisaabi jiray cumar radi allahu canhu marka ugu horeysood masaxdo ayuu ku xisaabaa labaatan iyo afarta yani marka ugu horeeya masaxdo maalin iyo habeen bay kasoo wareegaan markaas muddadaasay ka bilaabaan laakiin eh, eh, culimada shaaficiyada waxay ka bilaabaan ayaga marka ugu horeysa weysada kaa jirtay ka bilaabahay naam oo waxay waxay yidhahdaan eh, waktiga ugu horeeya qofka uu xadafo weysada ay ka jirto laakiin mas'aladan baabul masxi cala alkhufayn masaxa ayaa wax xukumo xadis wax ma xukumo xadisku ajnabiyu ka yahay baabkan maa baabkan maxaa lagu magacaabaana baabulmasxi baa la oran xadis fiqi kuma laha baabkan maa ma garatay cumar asarkiisaana la raacaa naam haddii marka ay dhacdo inaad kuf iska siibtay waa masaxatay sidaa kaa jirta haweysa qaadata waa masaxatay cabaar markaad joogto waa ku kululaatay oo iska siibtay maxaa xaalkaadu weysadaada ma jabaysaa horta weysadaada ma jabayso lana nawaaqid wudu ka maaha in kuf layska siiyo cagta inaad dhaqdana wax daliilo kusoo aroora ma laha gobol cel hadaad siibto waa inaad cagaha dhaqdaa in cagaha la dhaqaa daliil kuma soo aroori sababto waa maa kufkaan wax u dhignaayo dheheen culamada madaxa adaad hadda intaad weyse qaadatood madaxaaga masaxdo oo timaha soo xiirato marlaad meed madax masaxayso waa maya saasoo kale waa isagana kufkii nacam marka maxaa lagaa rabaa marka weysadu sidaada waa kugu jirtaa oo weliba cali bn abi aalib radiallahu canhu waxaa kasoo aroortay inuu masaxay jawrab iyo iyo kabo bacas oo watay iyo jawrabkiisu masaxay markaasu iska siiday salaadau tujiyey dadka tujiyey haddii iska siidida oo weysada jebiso calima tuka lahayn lugana ma dhaqin cali bn abi aalib radiallahu canhu taasa inaan marka udaliila baabka laakiin hal baa kaa buray masax dambe waa kaaga dhamaatay haddaad siibto ood midtii ku celiso mar labaad hadday waysadii jabto waa masaxa baad masaxday markii ugu horreysay masalan waa ku kullaatay waa iska siibtay haddana waa gashatay waysadii waa kaa jabtay maxaa lagaa rabaa marka waa inaad isaga dhan bixisaa oo wayse qaad kaamila la timaado sababtoo marka labaad ood gelinaysay waysadaadu kaamil maahan adiga ee weyse oo masaxaad ku joogtay weyse masax ayaad ku joogtay saa darteed marka lug dhaqidi laga yeeli maayo waa ku dhamaatay weyse mar labaad waxaad inaad soo bilowdo axkaamtan marka masxigu ha u malaylin in axkaam loo baahan yahay aysan ahayn nacam dalkaana iska cimiladiis iska fiican tahay maahayo waxaa laga yaabaa meelo kale inaad aado dalalkan muslimiinta gobol qabow badan ama meelo kaleba ma hufku aaday dadku u isticmaalaan muslimiinta waa isticmaalaan soomaalidan isticmaalay badanaa marka waxaan u keenaa eh, dhadankaanba u baahnanba qofka inuu qof labisto qabow badanaan jirin laakiin hadeer inaad axkaamta adiga u baahantaa mar walba naam inaad ogaatid daruuri waay naam awel baan qof gashanaya isdheen naam iskaalsada iyada masaxdaa iyadana u baahan kartaa hataa naam iskaalsada marka eh, arrinteedu ma sahlana leanna xaraj dhanaa nabiga kaa fududeeyay haddaad tiraahd masxi aniga iskaalsada lama masixi karaa uma masaxaayo waxaa laga yaabaa in adiga aada dhib isgelisid haasatan meelaha qabowga ka jira oo kale qofka maanta dhan ou kaba iyo ku shaqaynayo iyo iskaalso maanta dhan ma aweydo inuu intuu kabaa bixiyo iskaalsada siibo lugtiis ou tubo u dhiga maanta dhan mau eli karan marka waxa weeyaan eh, rukhaskan sharcigo kale markau helo faa-iiday u tahay dad salaadaa uga tagaan aragnay iyagoo isku dhejinayo waxaan sharciga ruuxuse uga dhigay waajibay isku dhejinayo markaas salaadii waktigeedii dhaafin marka masaxa iyo dhaqida yaa fadli badan lugaha in la dhaqo iyo in la masaxo hadday lugtu asturan tahay masaxa fadli badan haddii lugtu ay qaawan tahay in la dhaqo wa almasxu cala lkufayn waa shicaar min shicaari ahli sunna caqiidadana lagu soo daraa ahli sunnada shicaarku wax lagu garto wa khawaarijta iyo shiicada ayaa diidaan oo ayagu waxay qabaan inaan la masxin qur-aanka ma sheegayo leeyihi sunadiisa ma sheegeysa laakin marka almas cala lkufayn axkaamtiisa inaas ugu waaweyn waxaan gelaynaa marka insha allahu tacala axaadiista una dhow marka dambe bilahi tawfiq sal sl bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala rasuuli illah wacala alihi wasaxbi wasalam ama bacdu baab lmasxi cala lkufayni kufaynka oo la masaxo ayuu baab yahay baabkan almasxu cala lkufayn cugunka kusoo arooray cadayntiisii ayuu ubaabaye can lmugiirati bni shucba radi allahu canhu qaal kuntu maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nabiga maciisaan ahaay oon la jiray fatawada'a nabigu waan weyse qaatay faahweytu waan hoobtay waa dubay lianzica inaan siibo khuftayhi labadiisa kuf inaan ka siibo ayaan hoos ugu rogmay faqaala waxau yihi dachumaa isaga tag labadooda weliba riwaayada abu daawud baa aada usii fasiraysa hadda damiiru halkan ku sheegay riwaayada abu daawuudna waxay leedahay daci lkufayni labada kuf iskaga tag daci lkufayni ayay leedahay dachumaa iskaga tag labadooda labada kuf fa inii anigu adkaltuhumaa waan geliyey daahiratayn xaal ay yihiin ayagoo daahira labadii lugoodoo daahira ayaan geliyey famasaxa calayhima marka korkooda masaxay rasuulka sal lahu alayh ali wasalam mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saareen marka xadiidkan eh, wuxuu daliil u yahay dhowr axkaamba awalan tan waxay dhacday qisadan markii nebiga iyo asxaabtiisa ay kasoo socdeen tabuuk tabuuk ayay kasoo socdeen marka meelaa nebiga uu ku leexday si uu xaajo guto meeshaas marka kule wuxuu ka sameeyey mugiirana oo u raacay isagoo biyihii buraashadii u qaaday markii dambena marka markuu xaajo gutay rasuulka sal l salam way weyse qaatay markii lugaha ay u dhinaayeen ayuu isyiri ka siid khufeynka ka siid waxaa laga qaadanaya marka qofka faadilka marka fadliga badan in loo kaalmey karo waxyaaba noocaas oo kale lagu maamuusi karo nacam hay laakiin nabiga sal allahu alayh ali salam iyada ay banaanta haddana aada saas uma jeclaa jirin nacam oo rasuulka sal l slam mutawaadic u ahaa nacam ayib marka si uga siiday hoos ugu dugay mugiira marka waxay soo imaadeen markii dambe eh, weysadiisa oo dhamaystirtay waa kii marka cabdiraxmaan ibnu cawf oo dadka tujinayay u imaadeen nebiga iyo mugiirada nacam iyadoo salaadii soo intay gashay cabdiraxmaan ay hormariyeen muslimiinta oo cabdiraxmaan dadkii hal ragca tujiyey markaasaa nebiga soo galay sal l slam ragcadii dambe uu kula xirtay markii dambe uu ragcadii u istaagay nebiga u dhilay ayay dadka isfiirfiiriyeen subxaan allah subxaan allah dhehen rasuulka baan ka tukanay oo oo qof annaga nagamida u ka hormarayo u tujiyey markaasuu nabiga iska dhaafay dhib ma laha markuu salaadii ka baxay nacam marka meeshaasna waxaa laga qaadana marka salaada lagu jiro abubakar waxaa sugnaatay gadaal gadaal inuu usoo baxay oo nebiga uu galay markii uu nabiga heshiiska labadii qole uu ku maqnayo xaaladaas iyada ah eh, eh, nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wax ragca ah oo ka hormaray ma jirin saa daraadeed baa marka abubakar oo gadaalgadaal uu soo baxay nabi yar oo hormaray salaadii baaba markaas marku dhow bilaabatay oo ragcad nabiga kama hormarin laakiin qisada cabdiraxmaan waxay sheegaya in maadaama ay ragca ka hormartay in markaa rasuulka sal lahu alay ali wasalam ay isaga daba xirtay oo haddii marka ragca ay dadkii ka hormarto imaamka in la bedelo iyadoo aan xadad waxba uusa ku dhicin waa dhib badan tahay nacam salaadiiba hadda isku luqluqanaysa nacam marka taasi salaadaan ugu tegi doona insha allahu tacaala halkan marka baabka waxaa kuseeya nabiga inuu yii dachumaa iska dhaaf yii fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn labada qof waxaan geliyin ayagoo daahira mafhuumulmukhaalafaha waxay tahay hadduu geli lahaay ayaga oo aan asagoo aan daahir ahayn hadduu labisa lahaay inuu labadii qof siiri lahay nacam oo lugihii ou dhaqi lahaay markaas nacam marka waxaa laga qaatay culimada ishtiraaqu dahaarati nacam markaad qofka labada qof aada gashanaysid bahaaro kaamil a ah waa inay jirto haddaysa jirin ma ansaxayo nafcigaaga dambe nacam hay bahaarada kaamilada waa maxay haddaad weyse qaadato oo lugta midig aada dhaqdo oo qofkii aad gelisid haddana lugta bidix aada dhaqdo oo aad qofkii gelisid bahaaro kaamila ah kuma aadan gashanin sababtoo ah lugta midig markaad gelinaysay daahir kaamila ma aadan ahayn nacam oo lugtaada bidix weyse waxbaa kaaga dhimay nacam waxaa la rabaa markaad lugaha labadaba dhaqdo kabacdi inaad marka kufeenkiina geliyo haddii aan la gelinin iyadoo dahaaradu aysan kaamil ahayn hadhow haday weysada kaa jabto oo siibeysaa nacam ma masaxaysid malasaas arrintaa ilaa oo shuruuda almasxu cala lkufeyn kamid tahay nacam an yalbas calaa dahaara waa inuu dahaaro ku gashta way nacam ko waxaa kaloo laga qaatay famasaxa calayhima labadii qof korkoodu masaxay in meesha laga masaxaa kor ay tahay ee hoos aan laga masaxaynin nacam axaadiis kalena tusi doonto nacam ayb walilarbacati afarti waxaa usugnaatay afartu waa asxaabu sunan arbacahu canhu can lmugira mugira ila nasaa-iy ma ahane ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam rasuulka masaxa inuu masaxay acla lkufi waasfalahu kufka korkiisa iyo hoostiisa inuu masaxay asxaabu sunan waxay weriyeen marka laga reeba nasaa-i nebiga inuu kufkii korkiisa iyo hoostiisiiba inuu masaxay oo markuu masaxayey kor iyo hoosta inuu ka masaxay kufkii naam wa isnaadihi kan isnaadkiisana dacfun ayaa ku sugan isnaadka xadiidku waa daciif xadiidkan sidoo kale waa aimo badanaa daciifisay xadiidkan isaga oo waxaa kamida bukhaari iyo shaafici iyo rag badan baa kamida oo xadiidka daciifiyey tirmidi iyo abu daawud yaa kamida tirmidi abu daawud shaafici bukhaari intaba way daciifiyeen xadiidkan nacam hay sheekh alalbani way daciifiyey xadiidka marka eh, aqwaasha shaaficiyadana waxawaay iyagu waxay qabaan qowlka shaaficiga jadiidka waxa uu yahayse in qofkii shaaficiyadu ay qabaan in labada hoos iyo korba in laga masaxo naam hoos iyo korba in laga masaxo saasay qabaan nacam oo laakiinse waxay kor in laga masaxo keliya waa kuu gudmaysaa hoos in laga masaxana waa fiican taha kor iyo hoos in laysku daro haddaad hoos ka masaxdose oonan kor ka taabanin baba jiraba masaxigaaga nacam marka isu isku soo keen kor hoos wax ictibaara ma lahaba nacam laakin kuwa shaaficiyadu waxay suneeyeen kor iyo hoos nacam sida raajixana waxay tahay kor keliya in laga masaxo nacam maadaama hoosti aynan ansixin xadiidkana bukhaari iyo abu zurca iyo tirmidi iyo abu daawud iyo shaafici way daciifiyeen nacam cilada lagu daciifiyena waxay tahay thawr xadiidkan kamaunan maqlen raja sanadka waxaa weeyaan thawr can raja can katib lmugira an lmuiira an nabiy sal sl waay marka sanadka thawr yazid thawr raja kama usan maqlin xadiidkan sheekha uu ka werinayo xadiidkan kama usan maqlin sidiisa waa uga maqlay kale laakin xadiidkan maya liana cabdullahi bn mubaarak marwazi wuxuu ishaaray inuunan ka maqlin welid ibni muslimna waa ka maqlay ishaaray labadoodan cabdullahi baa raajixa nacam marka saa darteed abu zurca iyo wuxuu yiri welid riwaayadan xadiidkan oo weriyey laysa bimaxfuudin nacam waa laga saxsan yahay oo cabdulaahi bn mubaarak xadiidka wuxuu ku wariyey ana fawran qaala xudiftu an raja raja waxaa la iiga sheegay yii xaggiisa n marka inaynan ka maqlin waa caddahay soo mar waxaa la iiga sheegay yii idan marka taas ibnlmubaarak culamada ay xoojiyeen cilo kalena xadiidku waa leeyahay oo oh, almuiira katib lmuiira xadiidka ayaa rafciyey katib lmuiira can nabiyi muiira waa zaaid nacam oo ziyaadada marka muiirana muxadisiin badan ma aynan ku darin saxaabiga kuma aynan darin xadiidku marka muxuu noqonaa katib lmuiira can nabiy hadii la dha muxuu noqonaa xadiidka mursal mursal waa ilana taabiciga haduu qaala rasuullah waa mursal mustalaxa saasna waa lagu daciifiyey cilo labaad w calaa kulin xadiidkan marka isnaad qaaim oo saa xoog badan ma laha waana mida kale nakaarana way ku jirtaayo nakaarada ku jirta waxay tahay kuwii ka saxeexsanaana waxay sheegeen kor keliya in lagama saxayo axaadiistii saxeix buu khilaafay wacan caliyin radia allahu canhu qaal law kaana diinu bira'yi law kaana hadii uu yahay diinu diinka haduu ahaado bira'yi ra'yi haduu ahaan lahaa diinku lakaana asfalu lkufi kufka hoostiis ayaa ahaan lahayd awlaa mid kaga haboon bilmasxi masixitaanka min aclaahu min aclaa lkufi qufka korkiisa nacam haddii diinku uu ra'yi ahaa lahay hoos iyo kor hoosaa ku owleysnaa lahayd in la masaxo lana hoos ayaa wasaqda iyo ay gaarayna laakinse diinku ra'yi ma aha waqad ra-aytu rasuula lahi sala lahu alayh ali wasalam aan arkay nabigaan arkay yamsaxu xaala u masaxaayo calaa daahiri kufayhi labadiisa kuf korkooda xaala u masaxaayo isagoo labadii kuf korkooda masaxaayo ayaa nabiga arkay sal lahu alayh ali wasalam akrajahu abu daawuud ayaa soo saaray biisnaadin xasanin isnaad xasan ah ayuu kusoo saaray marka xadiiskan eh, isnaad xasanaan uu soo saaray eh, riwaadana sheekh albani isnaadkiisa waan ku saxiixiyey xaafid ibn xajarna talkiis ulxabiirka waxa uu ku ishaaray inuu isnaadkiisu saxiixiyey buluqulmaraamkana inuu xasan ay ujeeda hadda nam marka wa saxiix lawal wey saxiixnimadaana saxa nam isnaadka xadiiska inuu saxiix yahay marka xadiidkan xadiis eh, saxiixa marka xukunka laga qaadanayana oo meesha loo keenay waxay tahay meesha laga masaxaayo qofku inay kor tahay oo hoos aan laga masaxayn baa laga qaadana xadiidkan naam oo xadiidkii mugiira kanaa ka saxsan saw ilaa daciif u kii waxaan ujeedaa dhexe mugiira kiisii hore famasaxa calayhimaana waa tafsiir u yahay xadiidkan cali naam famasaxa calayhimaa kor kaliya lagu gaabsanaayo ayaa midka cali uu sheegaa leana haddii kale haddii diinka u ra-yi hoosaa laga masaxi lahaa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sida uba ku bilaabayba cali diinka iyo ra'yiga inay laba kala yihiin culamada saa darteed waxay dhihi jireen culamadii hore sideedaba sunnada shayga la yidhaha waxaa kasoo horjeedo laba waxyaabood bidcada iyo ra'yigaa kasoo horjeeda nacam albidcatu wra'yu labadaasaa kasoo horjeeda sunada lidalika cumar bn khadaab athar saxiixa oo ibn cabdilbare uu werinayo jaamic bayaanilcilmi wafadlihi waxa uu ku ishaara waxa ay tahay wuxuu leeyahay alaa ina ahl ra'yi acdaa diin waxau yiri dadka ahl ra'yiga ah acdaa diin waay diinkay adow ku yihiin acyadhum sunanu sunadii ayaa noojisay an yaxfaduuha inay xifdiyaan sunadii ayaa noojisay ma aynan helin inay xifdiyaan oo way awoodi waayeen markaas ayaa marka waxaa ku dhacday fatafalatat canhum waa ka kala fafakatay sunadii markaasay marka ra'yigoodii ay macaynbogeen naam ay marka acdaa diin waay dadka ahlu ra'yiga ah hadii ay axaadiis iyo diin ay xifdisnaa lahaayeen ra'yi waa iska dhaafi lahay waxa ra'yiga ku kalifay wuxuu yahay aaaartii oo ka kala fafakatay naam oo ay marka cinaayo ay sii waayeen ay saa darteed waagii culamadii salafka qaarkood waxay yidhahdeen ma jirta kelimad aan ka nacab ara-ayta naam ay ara sideeda uma xumo qur-aankaba waa ku jirtaa laakin ara-aytada waxay ka wadaan oo iska ra'yiga ah nacam ay iyo su-aasha maalaayacniga iska <coughs> markaas waxaa ra lama jeclaa jirin n majliskooda majlis salli ma uusan ahayn nacam waxaa laga weriyey thawri iyo culamada qaarkooda waxaa laga weriyey inay dhihi jireen eh, majlisu fulan majliska thawri ah, aimada qaar ah xamaad inu ahayn umaleeya majliska thawri waa majlis ku camiran salliga nabiga sala allahu aleyh waali wasalam laana nabiga mar walba lagu sheega mota salliga oo aan iska waxay ka wadaan nebigiiba axaadiistiisa lagu baranaa mar walbo la sheegana sal allahu aleyh ali wasalam baa laleeyahay nacam hay markaa maanta dhan nebiga salligiisa soo la wa majlisu fulan hebel ninka la yiraha oo ahlu ra'yiga ahna majliskiisa waa majlis salli nebiga oo ka maran yahay nacam saa maanta dhan ra'yigaa la sheegaya nebiga xaggee ka imaana marka salliga nebiga nacam marka ra'yigu aada wuxuu yahay ma fiicna ra'yiga ayb an safwan bni casaal radi allahu canhu qaal kaana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu ahaa yamurunaa midna amra idaa kunaa haddii aan ahaano safran safr hadii aan ahaano safran ay musaafiriin haddaan ahaano anlaa nanzica inaanan siibin ayuuna amri jirin khifaafanaa kufafyaalkeena halaaata ayaamin saddex saddex maalmood iyo walayaaniyahuna iyo haweenadooda ilaa min janaabatin janaaba maahane walaakin laakinse min aidin walaakin min haaidin walaakin laakinse laa nanzicu siidi mayno soo qadartaan khufafyaalkeena min haaidin saxaro wa bawlin kaadi wa nawmin hurdo u siidi mayno kuwaas nacam akrajahu nasaa-iyu nasaa-i baa soo wariyey watirmidiyu walafdu lahu wabnu khusayma ibn khuseyme weriy saxaaba way saxeixyeeleen h tirmidi ibn khuseyme labadoodaba weliba tirmidi bukhaari wuxuu kasoo naqliyey inuu yiri xadiidun xasanun xadiidkan waa xasan yii bukhaari baa xasaniye tirmidina waa saxiix yeelay khadaabina sidoo kale isagana waa saxiix yeelay nacam xadiidkan dhuruq fara badan ayuu leeyahay xadiidkan safwan ibnu casaal awalkiisana wuxuu ka bilawdaa tawba wuxuu ka bilawdaa eh, eh, in zir ibnu xubaysh oo safwan ibnu casaal u yimid su-aale marka uu yii waxaan kugu imid bur arin aniga nafteyda xoogaa wuxuu yii ku laalaabtay ayaan kugu imid buu yiri inaad ii kala bexbixiso oo cilmi baa meeshaad i keenay markaasu wuxuu yii makaadhaba arrintaas haa markaasu yi haddaba waxaad ku bishaaraysataa in nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka xadiis fadlan cilmi kusaabsan u sheegay nacam cilmiga fadligiisa iyo wanaaga uu leeyahay xag alla wuxuu keenahay ayuu u sheegay markaasuu masaladiina u bayaamiyey nacam hay oo khubkii marka u usheegay kunaa waxaan ahan kaana rasuullah sal l slam nabigu waxau yamurunaa midna amra idaa kunaa haddaan ahaano safran musaafirin anlaa nanzica khifaafana kufufyaalkeena inaan nan halaaata ayaamin walayaaliyahuna naam iyo habeenadeed naam saddex maalmood iyo habeenadeed inaan nan ilaa min janaabatin janaaba ma oo marka halkan waxaa laga qaatay xadiidka safwaan haddii ninkii muddadiisiiyo weli baaqi u ah janaabo oo ay ku dhacdo waa inuu siibaa qofki nacam oo janaabada marka aad ka meyranayso booskii aad lugaha dhaqi lahayd waa masaxa laga yeeli maayo nacam hay inteeda kale ayaan dibaha gaarsiina lugina waa masaxa hadhow qofkina waan masaxaya la yeeli maayo nacam marka xadiidkan safwan wuxuu tafsiir u yahay xadiidka soo socda oo cali xadiidka iska iblaaqayo oo dhahaayo haddaan musaafiriin nahayna saddex maalmood iyo saddex habeen aan masixi karnaa haddaan nahay eh, muqiimna laba eh, maalin iyo habeen xadiidkaas iska iblaaqay kan waa sii fasira kaas oo janaabada in loo siibayo saddexda maalmood iyo saddexda habeen iyo maalinta habeenka uu leeyahay muqiimku waxaa aan ku jirin laakin haddii janaabo ay timaado meesha waa u dhamaatay marka nacam oo saddex maalmood iska soconaysa maaha janaabo iyo janaabo la-aanba ma ahani janaabada iyadoo in lagu siiba nacam marka xadiisu safwan xukun dheeraada wataa oo xadiista kale ayna wadanin ilaa min janaabatin intaasaan xukun dheeraad u ah nacam oo asaga waa xadiidka keliya tilmaamay janaaid in loo siibayo walakin min bawlin min raaidi wa bawlin wa nawmin waxaa laga qaadana walakin lagu noqoya laakinse laa nanzicu min bawlin ilaa min janaabati intaana istidraaj laga samayna ilaa janaaba ma ahane oo janaabadii waa u siibaynaa soo maha laakin laakinse min haaidin saxaro u siibi mayno waa meesha naam walakin min haaidin saxaro u siibi mayno oo bawlin kaadi uma siibayno wixii wayse jadiyo inaan loo siibaynin qofki oo markii waysada ay kaa jabto oo inaad wayse qaadanaysid lugaha markaad soo gaartana aad iska masaxanaysid naam walaakin min haaidin wa bawlin wanomin riwaay aw walaakin min haaidin aw bawlin aw noomin ayay leedahay naam aw ayay gelin wax saas hadda macnaheedna farqigeedna uma dhexeeya meeshaan marka xadiidka hurdada waa idlaaqay nawaaqid wudu markaan ka ogow halkan waa lagu idlaaqay hurdada walaakin min haaidin wa bawlin wa noomin a la yidhi hurdadiibaa waxaa la raacay saxradii kaadidi idan hurdadu marka iskeeday u tahay naaqib xadiiska saasna waa laga qaadana waysaday burisaa hurdada hay haddaysan gamaayo ahayn ooba mar ay hurdo tahay ama fadhi ku hurud ama jiifo oo dhinac dhulka dhig ama istaag ku hurud mar haddaad hurudo waysadii waa jirta lama la kala qaadin nacam xadiidkan caamka oon kala qaadaynin ayay culamo badan qabsadeen marka aan hurdada nawaaqida gaarnaan oo hadli doonna insha allahu tacaala nacam hay waxaa kale xadiidka safwan ibnu casaal oo ishaara tawqiidka almasxu cala lkufayn inuu wakti leeyahay oo marka aad adiga kufka gashato saddex maalmo hadaad safar tahayna saddex maalmood iyo saddex habeenaa leedahay hadaad tahay eh, nin muqiim negi ahna saddex eh, maalin iyo habeen eh, maalin iyo habeen tawqiidku marka fukahada laba madahabaa ku kala jirto aimada badankood waxay leeyihiin tawqiidku waxaa banaan in marka imaam malig wuxuu leeyahay almasx cal lkufayn wax tawqiifa wakti ma laha nacam in all intaa doontaa iska masaxa kartaa madabka maalig waa saas nacam hay shaafici iyo axmed iyo aimada kalena waa axaadiistan bay qabsadeen marka waxay yidhaahdeen waktiguu leeyahay nacam oo waktigiisu musaafirna saddex maalin iyo saddex habeen muqiimna maalin iyo habeen nacam saasay dhaheen ayagii marka hadda waxay isku khilaafayaan goormay bilaabmeen maalintan iyo habeenkan ama saddexdan maalmood saddexda habeen goormay bilaabmaysaa waxay bilaabmeen cinda shaaficiya marka ugu horeyso waysada ay kaa jarto nacam baad gashatay adiga waysadiiba acbaar markaad joogto waysadiibaa kaa jabta nacam mar alla markay waysada markay jabtay waysada markaasaad bilaabaysaa nacam muddada markaasay ka bilaaban waxaa tirsanaya markaas hadaad muqiim tahayna yom iyo leyla tirsanay nacam hay sida raajixa oo culimo badan oo muxadisiin ay ku tageenna waxay tahay waxau bilaabmaa masaxa muddada ugu hore marka muddada waxay bilaabmeen marka ugu horeysa ood masaxdo leana axkaamtan axkaamul masxi baa la yiha nacam wayse jab ajnabigay ka tahay baabkan nacam ay saasaana cumar ibn khadaab ay ku tageen salafka qaar badan oo kamida nacam oo marka muddada ay bilaabmayso waa goorma marka ugu horeysa ood masaxdo nacam khilaafkan marka faa'iidadiisa waa maxay maxaa farqiga udhexay karo waxaa udhexay kara hadaad waysadii dib u dhigto iyo haddaadan udhigin farqi weyn ayaa ku kala jiraayo hadday waysadii kaa jabtay laba saac subaxnimo oo adigiina aada wayse qaadatay lix saac oo aada lix saac masaxatay qofka madhabka labaado aan rajaxnay oo muddadaas duurkaas ayad ka bilaabeen duurka dambe ayuu kugu egyahay madhabka shaaficiga haddii la qabtana goormay kugu eg tahay laba saac subaxnimo ay kugu eg tahay soo farqi weyn marka uma dhexay masaladiis marka laakin sidan kale oo masaxa in laga tiriyo ayaa fiican malig isaga wuxuu daliishaday wakti la-aanta wuxuu daliishaday xadiid gadaal ka imaan doono ubay ibni cumaara oo nabiga uu yii wamaa intaa doonto iska masax nacam waana xadiis muxadisiinta ay isku waafaqeen daciif inuu yahay naam marka tawqiidku waa jiraa waana musaafirku saddex maalmood iyo saddex muqiimkuna maalin iyo habeen naam culimada gobol hadday daruura timaado oo masalan jihaad qofki uu ku jiro suurtagal aysan u ahayn oo kale eh, inuu iskaalshada qofkii uu siibo ama iskaalshadii uu bixiyo hadday ku dhib tahay ilaa todoba beri waa iska masaxo karaan taana waxaa laga soo qaatay cuqbata bnu caamir xadiis oo weriya ah, musnad axmed ku sugan sheekh albanina uu saxiix yeelay in cuqba oo aad usoo degdegayay oo arin nacam laakiin xadiidkaasoo kale asal ma aha kaasoo kale nacam ogow weligaa kale ogow daruurada iyo asalka nacam isku qalday xadiidkaas asal ma aha waa cinda alxaaja wadaruura haddii aan xaajiya daruura aysa jirin saan way asalku saan way naam wacan cali bn abi aalibin radia allahu canhu qaal jacala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa yeelay halaaata ayaamin saddex maalmood bau yeelay iyo walayaaliyahumna iyo habeenadood lilmusaafiri bau u yeelay wa yawman walaylatan maalin iyo habeenna wa u yeelay lilmuqiimi ayuu u yeelay qofka negi ah muqiimkana maalin iyo habeen u yeelay yani wuxuu ujeeda ibn xajar baa ishaaray yani wuxuu ujeedaa filmasxi cala lkufayni kufka masixitaankiisa ayuu ujeedaa xadiidkan xadiis dheer o nin baa caaisha u yimid radiallahu canha markaasuu yiri axkaamta iga waran kufka almasxu cala lkufayn iga waran ayuu yiri markaas caaisha waxay tiri orado cali weydii bay tiri asaa nabiga la safri jiray nam asagaa arrintaas iga aqoon badane cali soo su-aalay tiri nacam marka waxaad fahmaysa asxaabta diinka ka muuqdo iyo tawaaduca ka muuqdo iyo iyo wax isku ogolaashada ka muuqata nacam hahay oo qof keliya wax la weydiiyo dadku un qof keliya ay ku xirnaadaan inaysan qabin oo ummadii wixii waxyaqaanba ay udiraysa nacam hahay iyadoo la ogyahay weliba cali iyo caaisha inay xurguf ka yar dhexaysa nacam ood ogtihiin maca markii qisatl ifkiga nacam taladii nebiga oo dadka weydiinayay nacam hahay oo cali oo u ishaaray inay naaguhu badan yihiin nacam adigana uus ilaahay ciriiri ku gelinin waa sida taleeda la ahayd hadda caaisha xumaan samaysa ma dhihin cali radiallahu canhu xashaahu inuu dhaho waxaas marka laakiinse xoogaa marka caaisha arrintaa ma aysa jeclaysanin haddana sidaasoo ay tahay qof walba xaqa uu leeyahay ma uunan marka dafiri jirin hay oo waa kaasaan hadda waxay leedahay orod bax cali aad isagaa yaqaani markaasuu ninkii cali u yimid sidaanu marka yimid jacala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam halaaata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafiri wa yawma waleylatan lilmuqiimi arintii marka maadaama ay ku saabsanayd almasxu cala alkufayn ayuu ibn xajar baraarujiyo yani fi lmasxu cala alkufayn bu marka xadiidkan sida tawqiidkii baa laga faa'iideysana muslim baa weriyey marka xadiidkan weliba waxaa fasiraya isaga kii safwan ibnu casaal oo janaabada inay yani in janaabada laga soo reebaayo xadiidka safwana keena nacam marka haysini waay labada xadiis tikraar tikraar ma aha nacam kaas kale xukun dheeraada wataa oo janaabada in lagu bixinayo ayuu wataa nacam ayb waan hawbana radia allahu canhu qaal bacasa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa diray sariyatan buu diray ilaalo faamarahum waxau amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi yani wuxuu ujeeda alcamaaima cimaamadaha inay masaxdaan amray watafaakiina khufafyaalka inay masaxaan cimaamadaha ee qofka inay masaxaan yani alkhifaafa rawaahu axmed wa abu daawuud saxahu lxaakim xaakim baa saxiix yeelay naam marka xadiidkana waa xadiis saxiixa <laughs> abu daudna waa weriye xadiidka ayb marka eh, cimaamadaha in la masaxo waa soo marna hadda wuxuu ku daray qofka in la masaxo nacam qofka masixitaankiisa maadaama lays amray de inuu sharciga mid yahay nacam shiicada iyo khawaarijta iyo nimanka diidanna inay marka baadi ku sugan yihiin xadiidka taasaa laga qaadanaa haddiiba uu nabiga amrayba marka qur-aanki iyo xadiidka nabiga iska hor imaan maayaan ayagu waxay leeyihin suurat lmaa-ida nasaxday maadaama alla uu yihi faktiluu wujuhakum waydiyakum ila lmaraafiq imsaxuu biru'usikum waarjulakum ila lkacbayni la yiri maadaama sidaas la dhaqlugu in la dhaqan lays amray lugti in lugti in la dhaqo amarkaas ah ayaa waxau nasakhay axaadiistaanay dheheen laakiin taas waxaa hor istaagay jariir bin cabdillahi albajali ayaa intuu kaadiyey markuu soo istijooday kabacdi ayuu intuu weyse qaato khufeynkiina og masaxay markaasaa lala yaabay markaas wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey sawmaa idama nasakhinaa la yidhi maxaad umasexe markaasuu yidhi wahal aslamtu ilaa bacda nuzuuli suurati lmaa-ida nacam anuu nabigaan arkayu yidhi isagoo masaxayo markaasaa layidhi suurat lmaa-ida ka waran aniga mama islaamin buu yidhi ilaa markay suurat lmaa soo degtay kadibaan soo islaamay jariir dadkii ugu dambeeyey ahayo sanadkii tobnaad soo islaamay nacam marka sanadii tobnaad suurat suuratlmaa'idana way ka horeysay asagina wuxuu yihi nebigaan arkay isoo masaxayo naam hada mar hadda jariir nebiga oo arkay isagoo muslima oo qofkiina nebigina oo masaxaayo maxaa laga qaadanaa meeshaas aayaddu inaysan nasakin soo maa marka see la yeela marka aayaddu lugtu markay qaawan tahay naam hadday wax ku jiraan waaba sheegtay bal xataa hadday wax ku jiraan in la masaxaayo qur-aankaa sheegay naam wamsaxuu biru-uusikum waarjulikum qiraa'ada dhahaysa nacam lugihiina masaxa oo hadda qof qof uu ku jiro nacam taasoo sheegaysa nacam shiicadu laakiin intay waxaas ag mareen ayay ayagu luguhu qaawanay masaxaayeen nacam lugtiyo qaawanay korka masaxaayen oo ayaga dhanba muslimku marka inta u socdo xaggaanay u socdaan ayaga nacam ay ilal aana de meel shiica joogta adaad aragtaan waa noocaas u nacam ay ummaddu markay xajka tagaan ayaga qubuurahay kor dhoo dhooban yihiin nacam maka marka la joogo qubuuraha khadiijo iyo ayay saas u kor dhooban yihiin nacam dadka markay xaramka ay kusoo qulqulayaan nacam oo ay salaad iyo u aadayaan madiinana baqiic ay u socdaan masaajkay kasoo baxayaan marka laaqimayo salaada nacam ay bal ninka masjidka nebiga isagoo joogo salaadii haddana ay lagu aqimay masaajidka kasoo baxaya kawar nacam mausan shaydaan ahayn qofkaas nacam nebigu wuxuu yihi shaydaanka ka carara aadaanka iyo iqaamada nacam waa ka cararan wahaakada masjid walba saas waay ah. nacam muslimku markuu salaada ku maqan yahay qubuure ayay kor fadhiyaan nacam hay marka de waxaasa marka caqiide iyo diin iyo noqonayo dadka dhaca ayb wacan cumara mawquufan wa anasin marfuucan wacan cumara cumar waxaa laga wariyey mawquufan mawquuf ahaan waxaa looga wariyey ay si mawquuf ah waxaa looga wariyey cumar mawquuf waa taqaanaan hadalkiisa yani cumar hadal ahaan oo isaga uu yiri baa ayaa looga wariyey wa anasin anasna marfuucan isagoo marfuuca weriye oo anasna marfuuc ahaan ayaa looga werinaa oo nebiga uu kor yeela waa anas can inabiy sala allahu aleyh wali slam buu yiri hay weliba xadiidka anas waa xadiid isnaaduhu qawiyun buu yihi ibnu xajar nataa'ij afkaarka wa anasin marfuucan idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaato walabisa khufayhi labadiisa khufna ou labisto idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaato walabisa khufayhi labadiisii khufna ou labisto falyamsax calayhimaa ha masaxdo waa hadday weysada ka jabto markay weysada ka jabto oo dambe oo weyse qaadanayo falyamsax calayhimaa ha masaxdo waliyusallii fiihimaa hana ku dukado faynkiisiinaa walaa yaklachumaa younan siibin in shaaa hadii uu doono ilaa min janaabatin janaaba ma ahani nacam uu doono yousa siibin ilaa min janaabatin nacam hay ayb daara quniyu walxaakim wasaxaahahu nacam xaafid ibnu xajarna nataaij afkaarka nataaij afkaar waxaa la yihaha waa kitaab ibn xajar uu ku takriijiyey axaadiis adkaar adkaarka nawowi ibn xajar waa takriijiyey kitaab la yihah nataaij afkaar ku takriijiyey marka ma unan dhamaystirin laakiin weliba wuxuu ka takriijiyey calaa dariiqati limlaa ayuu u takriijiyey oo wuxuu samey jiray maalinta talaadada ayuu intuu axaadiista kasoo qaato ayuu marka duruq xadiiskaas kusoo arooray iyo alfaadiisa iyo waxa ku jira iyo aad marka kor uga yeeri jiray kitaab aad u qiimo badan waa isagoo laba jiz meelahaas mase saddex ah ayuu soo baxay nacam oo madbuuc waay nataaij afkaarka adkaarka marka aad u muhiim ugu yahay kitaabkaas nacam adkaar madow maunan dhamaystirin laakin ninkan kaleo isaga sharxay adkaarka oo ibnu callaan la yiraahdo ashcariga ah aada uga faa'iideystay nataaij afkaarka uka faa'iideystay lidalika intii uu ibnu xajar takriijiyey marka uu gaaro waxa ka dambeeyo waxa iska waxawaaye waa fahmay marka in wax kaas oo badan ousa keenin waxba mausa keenin xadiidka baadheer waa looga lahay calaa kulin marka nataij afkaarka sanadka anas waxa uu yiri isnaaduhu qawiyun xadiidka marka waxaa laga qaadanaa haddii qofka uu weyse qaato khufeynkiina ou labisto yani markau weyse qaato kadib ou labisana khufeynki falyansax aleyhim ha masaxdo waa amar labaad marka axaadiistii masx ala mashruucnimadeedii sii baday o sii dhalina naam in lagu tukado qofka lagu tuka karo naam ah, in lagu duka karo adoo qofkii wato naam ayb marka khilaafan ah, cala lyahuud yahuud idaa la khilaafayo leana yahuudi kuma tukadaan qofka sida nebiga sheegay walaa yaklachumaa in shaaa hadduu doonadays iska siibi hadduu siibo marka maxaa imaanayo marka hadduu siibo qofkii maxaa imaanayo shaaficiyadu ayagu waxay leeyihin muddadii markay dhamaato hadduu iska siibo ama muddadii marka intaysa dhamaanin ba qofka iska bixiyey maxaa laga rabaa lugaha waa inuu dhaqay leeyihi luguhu dhaqa culamada gobolna waxay le waa inuu weyse qaataaba isaga dhanba mar hadduu iska bixiyo qofka madhab saddexaadna wuxuu yahay lugna iskama dhaqaayo mana mana weyse qaadanayo liana nawaaqidulwuduuina kamid maaha in qofka la bixiyo khalcu lkufayn nawaaqid kamid aha midda labaad in lugaha la dhaqana nasada kusoo aroora ma laha lug dhaqideed bal waxaa soo aroortay waxaa looga qiyaas qaadanaaba tinta nacam haddaad timahaaga masaxato oo aad barbeeri inta tagto iska xiirto tinti haddana mar labaad maa madax ku celinayn ku celin maysi nacam hay saas oo kale qofka wuxuu ka dhigan yahay markaas xubintii lugta dhaqidii aada dhaqi lahayd asagaa kaa kaafiyey bis mar hadduu kaa kaafiye lugta iyadoo dhaqan oo kale waa xukunkeeda nacam laakiin masix tawqiidkiiba meeshaas ay ugu dhamaatay nacam baa buraayo u firs iska tuka adiga laakiin hadday weysadaad kaa jabto waa inaad marka aad weyse la timaadaa lagu ina dhaqdaa haddaad intaad iska bixiso mar labaad ku celisid ma masixi kartid mar dambe leanna haddaw tawqiidkii ayaa macno beelaya ayb ilaa min janaabatin janaaba man marka janaabada iyada waa in loo siiba marka ay noqona janaabada in loogu siiba naam inta kale laakiin aday ikhtiyaarkaaga marka ay muddada dhamaatana dabcan waa in la siiba si loo weyse qaato markay mudadii dhamaato waysadii kaa jabto waa inaad wayse qaadato jidka wacan abi bakrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga anahu rakasa lilmusaafiri musaafirka ayuu u ruqseeyey halaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahuna iyo habeenadooda walilmuqiimina yawman iyo leylatan buu u ruqseeyey maalin iyo habeen goorma idaa tadahara hadduu dahaaro qaato falabisa kufay markaa kadib o qofkiisa idaa tadahara hadduu dahaaro qaato falabisa kufayhi halkaana cugun aan hore usoo marno aad u adkeyna oo ah in marka qofka la labisanayo hore dahaaro kamila in la qabo naam ujeeda idaa tadahara hadduu dahaaro qaato falabisa u marka e, labisto kufay labadiisa qof mafhuum mukhaalafa maxaa waay marka haddii ounan dahaaro qaadanin oo qofka u labisto ka waran ma masixi karo markaas naam dahaaro la-aan hadduu ku labisto ma masixi karo saas waay naam inkastoo culamada gobol ay ogolyihiin ibnulmundir iyo kale naam hal lug haduu dhaqo oo geliyo talabaad dhaqo geliyo waa iska banaantoo leeya laakin xadiidkan way diidaan an yamsaxa inuu masaxo ayuu nabigu u ruqsayey caleyhimaa labada qof korkooda labada qof korkooda una masaxan waa kaas hoos laga masixi maayo xadiidkan akrajahu daara qudniyi wasaxaaba ibnu khuseyma hay khadaabi xadiidkan waa saxiix yeelay bayhaqina wuxuu soo guuriyey shaafici xadiidkan inuu saxiix yeelay fii sunani xarmala naam talkhiis sida ku socda marka xadiidku waa xadiis saxaaxa wa wacan ubay bni cimaara ana anahu qaal yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow amsaxu cala alkufayni labada kuf ma masaxaa qaala nacam buu yidhi hah qaala yawman maalin miyaan masaxaa qaala nacam buu yidhi qaala wayawmayni laba maalmood n masaxaa qaala nacam buu yidhi qaala wahalaaatan saddex maalmood ma masaxaa qaala nacam buu yidhi wamaa shiitay intaad doonto akhrajahu abu daawud waqaala laysa bilqawiyi abu daawud baa weriyey wuxuuna yihi xadiidkan ma xoog badno qaala nacam wamaa shiita iyo intaad doonto maalikiyada xadiidkan qabsadeen waxay yidhahdeen wakti maleh marka xadiidkana daliil u ahay dheheen laakin xadiidka ujeeda abu daawuud laysa bilqawiyi buu yihi bukhaarina waa daciifiyey oo wuxuu yihi laa yasixu axmed bin xambalna wuxuu yihi rijaaluhu laa yucrafuun ibnu xibbaanna wuxuu yihi lastu actamidu calaa isnaadi khabarihi xadiidkan isnaadkiisu ictimaadi maayo yihi daara qudnina wuxuu yihi laa yahbutu ibn cabdilbarna waxau yihi laa yahbutu ma sugnaanin xadiidkan walaysa lahu isnaadun qaaimun isnaad qaaimana ma laha nawowina sharxulmadhabka wuxuu kusoo guuriye aimadu inay isku waafaqeen calaa dacfihi xadiidkan daciifnimadiisa marka tawqiidka wax u haray male marka xadiidkan waa daciif qolada aan tawqiidka shardinaynin xadiid kalaa jira oo khuseymata bnu thaabit oo wariyey oo isaga culamada ay saxeexiyaan oo dhahaayo nebigu wuxuu musaafirka u ruqsayay saddex maalin ay saddex habeen muqiimkana maalin iyo habeen walow istazadnaahu lazaadanaa nacam haddii aan nebiga ziyaado aan ka dalbi lahayna waa noo ziyaadi lahay nacam laakiin xadiidkaas haddoo aan saxaaxataa xujo ma noqon karo sababtoo a lowna hadda waa wax ma aynan samaynin haddii aan samayn lahaynay dheheen waa noo ziyaadi lahay waa mala ayaga ay malaynayo inuusu ziyaadininna waa dhici kartaa marka inta la ogyahaa lagu gaabsanaa marka wax oo hadday samey hadday weydii lahaayeen waxuu ka dhihi lahay aan la ogeyn hadda la qabsan maayo nacam marka xadiidkana saasuu daciif ku yahay baabu nawaaqid alwuduui wayse qaadka waxyaabaha buriye ayuu ubaab yahay waxyaabaha waysada buriye ayuu ubaab yahay can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuul lahi kaana asxaabu rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam asxaabta rasuulka waxay ahaayeen calaa cahdihi nebiga waqtigiisa yantadiruuna alcishaaa cishaha kuwa sugo xataa intii taksiqa ru'uusuhum madaxyadoodu ay leecdo ilaa ay madaxyadoodu ay leecaan oo ay hoos u dhacaan xoogaa xataa intii taksika ru'uusuhu madaxyahoodu ay leecaan uma yusaluuna waa tukanayeen walaa yatawada-una mana weyse qaada jirin akrajahu abu daawuud saxaxahu daara qutniyu wa asluhu fi muslim xadiidka asalkiisa muslim buu ku jira muslim min xadiidi anas sidoo kale wuxuu weriyey kaana asxaabu rasuli lah sal slam asxaabta nebiga waxay ahayn yantadiruuna alcishaa alaakhira cishaha dambey sugaayeen xataa taksiqa ru'uusuhum ilaa madaxyadoodu ay leecaan markaasu wuxuu ku daray uma yusaluuna walaa yatawada-u waa kan midda uu ishaaraya kan way muslimna asalkiisa muslim uu ku jiraayi riwaayana kale muslim waxa uu leeyahay anahu kaana yusmacu minhum khatiiban riwaayo waxay leedahay waxaa laga maqli jiray quuro oo quuri jira inay leedahay inta quuriyaan ayaynan wayse qaadi jirin ibnulmubaarak marka riwaayadaas quurada sheegaysa midda kale oo dhehaysa marka aaday hurdi jireen cabdullahi ibn mubaarak wuxuu yihi hada cindana wahum juluus ayagoo fadhiya way quuradan markaan ay leecayaan iyo mar ay fadhiyaan hurdo marka hurdadasa wa kala saara hadii fadhisaan oo kale ma burinayso waysadu leeyahay bayaqina saas oo kale cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo shaafici iyo kasoo guuriyey marka masalada meeshan ku jirta waxay tahay nawmka hurdadu waysada ma burisaan ma burisa waxaa fiicnaa lahayd ibnu xajar inuu isku dhinac dhigo xadiidkan iyo axaadiis ou gadaal ka keeni doono xadiidkii safwa ee eh, eh, ahaa eh, axaadiis u gadaal ka keeni doono oo cali eh, bn abi aalib xadiiskiisa iyo oo ahaa eh, eh, alcaynu wikaa sahi faman naama falyatawadda iyo yani axaadiista noomka inuu isku meel ku dhigaa fiicnaan lahayd nacam hadda waxaad arkaya xadiidkan hurdadii buu kusaabsan yahay kuwo kalena gadaal ka keena hurdada kusaabsan marka inuu isku meel ku dhigaa fiicnaan lahayd nacam laakin waxaa laga yaaba inaan anaga fahmaynin hadda isaga ujeedo kale uu leeyahay nacam hay qofka kitaabka qoray wax ugaroon male inuu sharxo isaga nacam hay waa kii nuqbatnadarka ku dhihi jiray fasaaxibu lbeyti adraa bima fiihi naam guriga guriga ninka iskale isagaa yaqaan waxa ku dhex jira naam hay annaga ada isaga tadafulaynaa ma ahane kitaabka iskaga daroolaynaa ma ahane laakin annaga fahamkeena un marka saas u roonaa lahayd naam meel kale inuu milicsadaa suurtagala xaafidka raximahullah marka xadiidkan hurdada laba maakad baa ku jirta culamada khilaafkooda waa badan yahay laakin laba maakad unbaa ku jirta nacam in la yidhaha hurdada iskeedayba waysada u jebisaa nacam hurda sideedaba iyadaa waysada jebisa waa naaqid nacam waysada jebiye madhabkaas waay ama in la yidhaha iyadu iskeed uma burisee waxaa laga yaabaa marka la seexdo wax waysadii buriye inay kaa imaadaan adiguna aadan ogeyn nacam labadaas maakhad waa culamada meesha ay ku taagan yihiin ayaga nacam labadaas maakhad kala faham inay iyadaba wax buriso hadday iyada wax buriso marka oo aan dhahno waysada naftirkeeda wax buriso kala qaadqaad marka ma gasho ama fadhi ku hurud istaag ku hurud haddii mar waysadu ay tahay sidii neef kaa timid oo kale haddaan kasoo qaadno khalaas waa marka hurdo waa u dhamaata waysada waa jebisaa madhabkaasna ibnulmundir qabo nam ibnulmundir oo shaaficiyada kamida qabo iyo sheekh albanina kaasoo rajaxa nam waxaan ka hadlaa waa nawmka gamayada kama hadlaya ogow gamayada waa u imaan doonaa hurdada waad waxaan ka hadlaya marka hadii sidaas la dhaho waxa weyan macnahaas marka hadii aan dhahno waxau noqona nawmka iskeed in hurdada inay iskeed wax u buriso macno kalaa jiro isagana marka macnaha lagaas hadaan qabano oo la yidhaha hurda iyada iskeed wax uma burisee waana waxa xadiidkan oo macnaha xadiidkan uu tusaayo hurdada iskeed uma burisee laakiin eh, waxaa suurtagala in eh, eh, wax waysada kaa jebiyay intay kaa yimaadaan adiga aadan iska warqabin oo markaas madina linaqdi w iyada iskeed uma bursa laakin madinatun linaqdi w inay waysadu burto ayay nala u tahay nacam hurdadii saa darteed u weyse qaadanay nacam haddii marka qolada dadadkan dambe qabto waa qolada marka ukala qaadayso hurdada fadhi iyo dhinac in dhulka la dhigo nacam waxay leeyihin haddii qofkii uu fadhiisto meeshii ay wax kasoo bixi lahaayeen ou ku fadhiyaba iyada nacam oo saan eh, jalsa mutarabica u fadhiyo saan u fadhiyo saado ufadhiyo oo salkii ay wax kasoo bixi laayeen oo dhulka ku naban yahay de markaas waxaa la hubaayay leey inaysan neef imaanayn imaanayni saa darteed waysadiina awaliyadiiskeeda uma buri jirin bis khalaas haddii sidaan marka loo hurdo waysadu ma jebin haddii si kale loo hurdana waysadu waa jebi nacam madhabkaana shaaficiyadaa qaba nacam iyo culamo badan baa qabaan keligood ma aha nacam marka hurdada taas marka iyada alimaam abu cubayd alqasim ibnu salaam muxuu sheegay kitaabu duhuur hadda ka hor waxa yidhi anu madhabkaasaan qabi jiray ilaa maalin maalmaha kamida ah salaada jimco inagoo sugayno nin agteeda fadhiyey sidaana u hurdayo yii saas ayuu uhurdayo neefaa ka timid agtiisaan fadhiy jambigiisa neefaa ka timid markii dambe soo toosa orad wayse qaada markaasuu yii maya aniga waxaan u jiifay hay-atu mutamakin markaasuu yii anaa kuma qadaayo anaa og orad baxso wayse qaada min daka alyawm marka waa la iska dhaafiyo madhabkaas waa ka tegay hadii mar la seexda laska kaasaa la moodaa inuu dadaalka u dhow yahay iyo shakibaxa iyaga <clears throat> laftirkooda ma daliilna oo kuwan oo kale daliishana asxaabta inay fadhi ku hurdeen maca dalika haddana aynan <clears throat> inay asxaabta fadhi ku hurdeen maca dalikana aysan weyse qaadanin kuwan axaadiistan ayaga waa kana saddex in lagu hurday oo la weyse qaaday nin kale u daliilayna culamada kalena waxay daliishanayaan xadiidkii safwaan noomka waa la iblaaqa hurdada maogtahay fadhi iyo looma kala qaybin kaasay ictimaadeen <clears throat> mar haddaan axaadiistiina la jamci karin ama jamcinteeda oo dhib leeya waxaa fiican in la rajixo axaadiistaas kale leana axaadiistan waxbay banaynayaan kuwaasna waxbay mancinayaan mancintaana la hormarina kuwa wax mancinaya saasaa fiican <clears throat> taasaa marka laga qaadana weliba iyaga axaadiistan shaaficiyada iyo culamada kale inay ufasiraan fadhi waxaa diidaya riwaayo <clears throat> riwaayo tilmaamayso kaanuu yadacuuna calaa junuubihi dhinacyadooda iyo dhulka dhigi ay dhulka dhigi jireen fadhinaysa intaasaa u daliila in wax laga sheeg sheegay ziyaadadaas iyadaa <clears throat> kolle alimaam ibnulmundir sida uu leeyahay in hurdada maadaama rasuulka uu caam yeela inaan lakala qaad qaadin sidoo kale marka waa in la kala farqiyo hurdo iyo gamaayo gamaayada qofku waa soo jeedaa waxa dhinaciisa ka dhacay waa maqlaa marka waxawaaye saas unbuu leeyahy xoogaa indhaha isku qabqabana gamayoona dhulka xoogaa saas yirahda ayagoo adana soo booda gamaayo iyo hurdo <clears throat> farqiga udhexeeyana waxaa ishaaray khataabi oo khataabi wuxuu yihi gamaayadu qalbiga ma tegin zamaanyadu waa inuusan qalbigii ma tegin qofka maa waa la socdaa hadii layidhaha wala soo jeesanadad horogso booda maa xawla hadii qajaf agtiisa ka yeerto dag oo soo dhahaa zamaanyadu taas waay nawmna waxaa la yidhaahdaa midda adiga dhanba qalbigaaguba ou tegeyba nacam qalbigibaaba tegeyba ruuxdii waa tagtay nacam taasaa la dhahaa nawmkana nacam oo nawmka iyo gamaayada waxaa lagu kala saaraa gamaayada laguma riyoado dhexdeeda nacam laakiin nawmka lagu riyoodaa soo nacam riyadana waa lagu kala farqiya marka gamaanyada iyado dhib ma laha wayse ma jebisa naam alkhafqatu walkhafqatayni wanacsatu wanacsatayni bukhaari waa baabaysta baab ka dhigta naam laakin nawmka oo qalbiga aduu martago waa u dhamaatay waysada waa jarta idan annawm waysada wax jebiya waa hordada koo wacan caaishata radia allahu tacala canha qaalat jaءat faatimatu bintu abi xubaysh ayaa timid ila nabiyi way utimid sala allahu alayh ali wasalam faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilahi inii anagu imra'atun haweyneyd dhiig furan baa igu dhaco oo dhiig unbaa iga socdo bishoo dhan falaa adhuru ma daahiroobo afa salaata salaada ma ka tagaa qaala laa buu yidhi maya inamaa daaliki kaagaas cirqun xidid furtay waay oo laysa bixaydin xayd ma ahan bu taasu xayd ma aha fa idaa aqbalat xaydatuki xaydkaaga haddii uu yimaado fadaci salaata salaada ka tag haddii xaydkaaga uu yimaado yani kaanaha kaanaha waa kitaabul xaydan ugu tegi doonaayo maalmihii ou xaydka u imaan jiray inay taqaanaa laga yaaba ama dhiiggii xaydka inay sooci karto dhiigga kale ay ka taqaano haddii marka xaydkaagi uu yimaado fadaci salaata salaada isaga tag waidaa adbarad xaydkii haddii u tagana faksilii dhaq canki dama dhiigga xaggaaga ka dhaqnacam uma markaa dabadeed sallii tuko kabacdina muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo wariyey walilbukhaariyi maxabushahidka waa kanaye walilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaatay uma markaa dabadeed tawada weyse qaado likuli salaatin salaad walba u weyse qaado uma markaa dabadeed tawadai weysayso likulli salaatin salaad walba u weysayso wa ashaara muslimun muslimna wuxuu ishaaray ilaa anahu isagu xadafahaa inuu gooyey intaan dambe uma tawadai likulli salaatin camdan kas inuu u gooyo usheegay meeshaan marka muslim inuu kas u gooyana waxay tahay tawadai likulli salaatin horta qaar culamada kamid ah waxay dhaheen bukhaari baa ziyaadadan soo saaray oo muslim ziyaadadan isaguma soo saarin marka tawadai likulli salaatin qaara waxay dhaheen waa qawl curwa way fiirsa meeshaas hadalkii curwo waaye nebiga ma dhihinay dheheen tawada-i likulli salaatin waa qawl curwa curwa oo kamida ah ruwaada xadiidka laakiin xaafidka wuxuu ku radiyey haddii qawl curwa ou ahaan lahaa waxaa la dhihi lahay tatawada-u likulli salaatin au dhihi laha uma tatawada-u ka cabiri lahaa ilaa saw amar kuma laha maadaama uu yihi tawada likulli salaatin yaa dhihi kara saas rasuulkaa galay sal lahu aleyh ali salam marka kelmadan inay marfuuc tahay taasaa daliil uleeyahay nacam waana sida nacam zawqa u leeyahay xadiidka zayr nacam ayb ibn cabdilhaadi muxararka wuxuu ku sheegay nasaa inuu soo saaray uma tawada-ii likulli salaatin sidoo kale iyadoo marfuuca min riwaayati xamaad bni zayd can hishaam ayb nasaa-i inuu soo saaray min riwaayati xamaad bni zayd can hishaam culamada qaarna waxay dhaheen xadiidkan xamaadaa la gooni noqday ziyaadada uma tawada likuli salaat waxaa la gooni noqday xamaad ayaa la gooni noqday naam laakiinse waxau ishaaray imaamka marka waxau ishaaray ibn cabdilhaadi inuu xamaad keliya uusan la gooni noqonin abu mucaawiyata dariirna inuu soo saaray naam <coughs> marka laba xaafid ayaa isku raacday uma tawada likuli salaat abu mucaawiyata dariir iyo xamaad ibnu zayd naam marka shaad ma ah naam waa ziyaado saxiixa waay muslim isaga markuu xadiidkan warinayo wuxuu yidhi fii xadiidi xamaad ibni zayd ziyaadatu xarfin taraknaa dikrahu nacam waxaa ku sugan uu yihi xamaad ibni zayd xadiidkiisa xaraf yani jumlo aan ka tagnay anaga marka jumlada uu ka tegay uma tawada'u likulli salaa muslim ma soo saarin marka weliba ibn xajarna waa midda hadda uu leeyahay wa ashaara muslimun ilaa anahu xadatahaa camdan mujadia muslim inuu ogaayo laakin kasoo uga tegay nacam laakin xamaad ibnu zayd keliya ma ahane waqad taabaca xamaadan abu mucaawiya ayaa ku raacay ayruhu weliba waqad rawaa abu daawuuda waayruhu dikra alwuduui min duruqin daciif duruqdaas ma rabna laakin abu mucaawiya iyo kayrkiis ayaa waxay ku raaceen xamaad ibnu zayd idan marka ziyaadadan marka bukhaari uu soo saaray saxiix waay marka ziyaadada xukunka ay sheegaysana waa midda baabka hadda aan ku dhex jirna ah uma tabadaii likulli salaa salaad walba u weyse qaada waxaa laga qaadana qofka daaim xadadka ah qofka xadadkiisa ou daa'im ka yahay mar kasta inay weysada ka jabaysa nacam hadduu hal salaad dukado markiiba inay weysada hore ka jabaysa nacam oo salaad walba inuu weyse qaatan la rabo marka dhiiggan dhiig furanka la yidhaha istixaadada iyo qofka waxaa la xuguna kaadida mar walba dakarkiisa uu qoyan yahay oo kaadidii markaa ay soconaysa mar walba difiq iyo waxaas dareemaya mar walba labadooduba inaysa isku dhowro karin salaadaha oo mid walba uu dukado salaad walba wayse qaad gaar inuu ula yimaado sababto waysada wey waa ka jabaysaa marka waxaan qofka kasoo baxaayo horay ka imaanayo qofka daa'imulxadadka inay waysada jabinayaana laga qaadan wacan cali bn abi aalibin radi allahu canhu qaal kuntu rajulan baan aha nin madaan madi badan laakin fuqahada ufeer waxay kusoo koobaan waxaan o dhan maa kharaja min asabiileyn naam ile maa kharaja min asabiileyn waxaan o dhan soo gala hadda u sheegahay nacam wacan caliyi bn abi aalibin radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa rajulan nin madaan madi badan faamartu lmiqdaada baan amray an yasala nabiya sal l slam nabiga inuu su-aalo fasaala wa weydiiyey faqaala waxau yihi fiihi lwudu waysaqaad baa laga rabaa naam qof fiihi lwudu waysaqaad baa ka waajiba madidi halkan marka waxaa laga qaadanaya madida inay weysada jebinayso wadiduna waa jebisaa weysada naam alwedyi wadida waxaa qofku marka culays qaado wax u dareema najaasna waa tahay waysadana waa jebinaysa ibn cabaasa ishaaray wedida fiihi lwuduu muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaren walafdu lilbuhaariyi lafdigaana buhaari baa iska laha marka madidu inayso inay weysada jeliso daliil u tahay wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qabala bacda nisaa'ihi naagihiisa qaar kamiduu dhunkaday uma kharaja waa baxay ila salaati buu aada walam yatawada mana weyse akhrajahu axmedu xadiidka axmed baa soo saaray wadacafahu lbukhaariyu bukhaarina xadiidka wau daciifiyey